cisiiya shaarafci heeda hohoyaday timahadabidkaha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho

wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h mar wanaagsan dhegeystayaal waa isniin taarikhd waxaa ku asiyaasan tahay siddeed bisha disembar sanada laba barnaamijka kulanka qodobadaad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah israa'il oo weli wada xasuuq ay ku hayso dadka rayidka ee falastiiniyiinta xilli saacadii ugu dambeeyey duqeymo xoogan oo ay ku dhinteen dad badan oo falastiiniyiin ay ka geystay isbitaallo iyo deegaano dad rayid ay degan yihiin oo ku yaala waqooyiga iyo koonfurta khaza waan soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha dagaalka sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan ciraaq oo la filayo markaa dadku inay u dareeraan doorashada madaxtinimada xili uu ka jiro loolan adag dhinacyada ku loolamaya kuraasta golayaasha kala duwan ee baarlamaanka wadankaasi ciraaq sideed ruux ayaana ku geeriyootay iyana dalka geni dab ka kacay ee qeybo ka mid ah waddanka qodobadaasi kuwa nagu soo kordha xubnihii joogtada ah, warbixino gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee markale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka keyna Thank you. halkana faydeadlcaafimaad qaba iyohow adlcaafimaad qaba iyohow jacaylku habaabi maayo nasiibku hungoobi maayo hantina waxba waa imayni jacaylku habaabi maayo dhamaynii ku jar hadalka ku jar hadalka hadalka ku hadda aan dhamaynii ku jar hadalka ku jar hadalka hadalka ku Thank you. caafimaad qaba igahu hadal caafimaad qaba igahu horseedku abaar ma sheegine hayaankuna geedi weye caraadna ka yaabi mayne horteedku abaar ma sheegine hayaankuna geedi weye caraadna ka yaabi mayne hadda aan dhammayna ku jar hadalka ku jar hadalka hadalka ku jar hadda aan dhammayna ku jar hadalka ku jar hadalka hadalka ku jar hadimanalad geesiil karaa hawlkara oo deeqnayo amor. dhammayn ee ku jar hadalka ku jar iyo eree kale ayaa ka mid ah istaan ay ku wada luqeynayeen fanaaninta xasan aadan samatir iyo shankaroon axmed erada xas xaas kale abwaan maxamed cali kaariye laxanka xasan aadan ayaa le waa heysihii la qabtay sannaddii kii daafur baynu noogu ahayd barnaamijka kulanka knn n n maantaoo kale febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hesano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan oranin dalka hindiya sowma inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay ee ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka k nn ma anaan garanin

cawiya subaho bulshadu ka dhex tumee cayaaraxo sayiya sharafay heedahooyaga qeybaha hore ee eh, barnaamijka kulanka ayaan guda galaynaa dhegeystayaal aynu ku biloawnae eh, maanta waxay ku baagan tahay maalinta caalamiga ee muhaajiriinta sidaas ay tahay dowladda soomaaliya waxay markaa sheegtay inay ku guuleysatay in muwaadiniin badan oo tahriibayaal soomaaliyeed ah dalka dib loogu soo celiyo kuwa uu ku dhibaataysnaa dalal badan oo kamid a ah caalamka qaar kamid a ah, eh, dalalka waxaaba ka jiray dhibaatooyin dagaalo ka dhacay suudaan ayaa kamid ah oo bilo ay ka socdeen dagaalo xoogan oo u dhexeeya dhinacyo iska soo horjeeda oo ah milatariga oo isku haysta xukunka waddanka ergeyga madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha muhaajiriinta iyo caruurta ambasador marian yaasiin ayaa waxa ay ka hadashay in markaa ay dowladda soomaaliya ku guuleysatay ilaa saddex kun oo muhaajiriina ah in lagu soo celiyo dalka gudahiisa muddo bilooyin ah waatan iyadoo arrimaha ka hadlaysa ilaa iyo oo tahriibayaal soomaaliyeed ayaa dalka dib ugu soo noqonay anagoo oo dowlada soomaaliya oo kaashanaysa hay-adaha u n k gaar ahaan hay adda i o m iyo hay-ada un s c r sanadkan waxaan waa saaad ula socotaan dalka suudaan ayaa dagaal ka dhacay oo ilaa iyo intaasoo dad suudaan barakaceen ilaa waxaa leeyahay maanta um, tweet oo philipo grandian arkayay oo ah um, um, madaxa hay-adda unscr todoba milyan suudanis ayaa maanta barakacay marka eh, dad badan oo soomaalina saa ogtihiin waa ay ku noolaayeen dalka suudaan marka waxaan aada uga wada shaqeynay wasaaradda arrimaha dibadda iyo xafiiskayga sidii dadka soomaaliyeed oo meesha ku xayirnaa dalka dib loogu soo celin lahaa marka ilaa iyo oo qof ayaan soo noqnay anagoo kaashaneyna hay-adda i o m iyo laakiinse waxaan kaloo rabaa inaan halkan ka cadeeya in dowladda soomaaliyana ay maxaa la dhahaa bajad gaar ah usoo oo sidii dalka dadkan dib loogu soo celin lahaa gaar ahaan libiya iyo waxaan kasoo noqnay ilaa iyo boqol iyo konton qof marka sanadkan waa sanad wuxuu ahaa oo aada emergency loogu shaqeynayay taasna waan ku guuleysanay waxaan kaloo soo qabanay tababaro oo arimahan ah, hijrada iyo xuquuqda dadka soo galootiga iyo sida loola dhaqmaayo dadka um, dalka dib ugu soo noqonayo ah, tababaro ah, ayaan siinay hay-adaha dowliga hay-adaha maxaa la dhahaa bulshadaha bulshada rayidka waxaan kaloo tababaray ilaa iyo heer baarlamaan oo aan aan u qabanay eh, sanadkii um, adiga ah, dowlad eh, baarlamaankii hore labada kun iyo sideedii tobankii ayaan u qabanay codkaasaad maqleyseenna ah, waxa ay ahayd ergeyga madaxweynaha soomaliya u qaabilsan arrimaha muhaajiriinta oo ka hadleysay in markaa xukuumadda soomaaliya gaar ahaan xafiiska ergeyga ay ku guuleysteen eh, in markaa dalka dib lagu soo celiyo kumanaan kun oo kamid ah muwaadiniinta soomaaliyeed oo ku dhibaataysnaa qaar kamid ah dalalka caalamka xili ay tahriib ku marayeen dalalka weli barnaamijka kulanka degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystayaal isiya shaarafci heeda hooyaday adabidkaha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho

meel markaa ahayd xarun waxyaabaha shidaalka iyo laga qaato waxyaabaha kale ee gawaaridu ay isticmaalaan oo ku taala magaalo madaxda wadankaasi ee conagre waxaa lasoo wariyey in dab uu sababay qaraxa kadibna ay qarxeen goobo lagu keediyo shidaalka uu ku yaalay ama yaalay eh, xarunta ku taala magaalo madaxda wadankaasi ee conagre wakaaladda wararka ee routers ayaa qortay in markaa la arkay dab xoog leh oo ka kacay goobta markaa uu ka dhashay qaraxu sidoo kalena dabka uu saameyn ku yeeshay dhismayaal badan oo ku dhow xarumaha keedka shidaalka ee ku yaala magaalo madaxeeda wadankaasi ee conagri qaraxa ayaa waxa uuna markaas sababay in saameyn badan uu gaarsiiyey deegaano u dhow goobta uu dabkani qabsaday qaraxuna sidoo kale ka dhacay dalkan dhaca galbeedka qaaradda africa waxaa lasoo wariyey markaa in magaalada halka loo yaqaano maamulka coloms siday ku warrameen in uu ka dhacay ama dabku uu qabsaday downtownka ama meelaha ugu muhiimsan faras magaalaha ee canary uuna markaas sababay owro iyo qiic iyo holaac fara badan oo saameyn ku yeeshay dhismayaal badan oo ku dhowaa goobta uu dabku ka kacay boqolaal ruux ayaana laga saaray deegaanadii iyo goobihii ganacsiga ay ku sugnaayeen sida qof jooggsida qof goobjoogaha u sheegay wakaalada wararka a v sidoo kale wakaaladda wararka a f b iyadu ma aanay caddeyn in dabku xilli hore bilowday iyo in keliya uu markaa dhowaan kacay dabkana waxaa markaa lasoo wariyey inuu ahaa mid aada u xoog badan saameyn badanna ku yeeshay deegaanada uu markaa saameeyey ama meelaha uu saameeyey ee dhismayaasha iyo goobaha ganacsiga kooxaha gurmadka ayaana durbaba dadaal u galay sidii ay usoo afjari lahaayeen una damin lahaayeen dabka waxaana qorshahoodu ahaa markaa in gebi ahaanba dabka la damiyo ugu dambeynse waa ay ku guuleysteen sida lasoo wariyey dhinaca kalena waxaa laleeyahay waxaa jira weerar dhanka internetka ah ama cyber attackska loo yaqaano oo lagu qaaday adeegyada iyo akoonada ay leeyihiin inta badan xukuumadda waddankaasi iran kooxa lala xiriirinayo inay yihiin qolooyinka ku shaqeysta ama wax ka yaqaana eh, culumta i t-ga loo yaqaano israel-na loo marinayo inay xiriir leeyihiin ayaa waxaa laleeyahay waxay isku dayeen inay jabsadaan akoono qadadka eh, warbaahintu ay ku leeyihiin ama ciwaano warbaahinta ay ku leeyihiin saraakiil ka tirsan eh, xukuumadda waddankaasi iran waxaa lasoo wariyey markaasi in laisku dayey in la joojiyo dhaqdhaqaaqyada dhanka internetka ee adeegyada waxyaabaha lagu kala gato aaladaha internetka oo inta badan muhiim u ah transferada ama waxyaalaha la isdhaafsado oo muhiim ah weerarkan waxa uu ahaa mid nooca internetka ah waxaa lagu qaaday inta badan adeegyada aynu ku isticmaalno ama baraha bulshada aynu ku leenahay kuwa ganacsiga ee digitaalka ayuu warbaahinta u sheegay sarkaal sare oo u hadlay xukuumadda waddankaasi iiraan kooxaha cyber loo yaqaano ama cyber attackriska waa kooxa inta badan wax ka yaqaanaa culumta markaasi i t-ga inta badan waxaa u suura gasha inay markaa jabsan karaan heli karaan akoono muhiim ah oo ay ka heli karaan xoogaa ay u baahan yihiin hadday tahay arrimaha siyaasadda arrimaha dhaqaalaha arrimaha waxbarashada iyo arrimaha kale ee ganacsiyada lagu sameeyo arrimaha ama aaladaha internet-ka warbaahinta iran ayaa qortay in kooxahan hakriska loo yaqaano ay sameeyey weerarka nuuca ee aaladaha internet-ka lagu qaado ee loo yaqaano cyber attackiska loo maleynayo in ay markaa xiriir la leeyihiin eh, inta badan eh, xukuumadda waddankaasi israel ee yuhuudda maadaama iran iyo israel wax ka dhexeeya la ogyahay ama marka khilaafka iyo dhanka cadaawadda marka la eegaba ay yihiin laba dhinac oo aada u kala fog xili eh, weli markaasi iiraan iyadu aaminsan tahay in dhinacyadan isku dayayaan mareykanka iyo reer galbeedka iyagoo isticmaalaya teknolojiyadan casriga ah mar waliba inay jabsadaan sidoo kalena saameyn ku yeeshaan aaladaha baraha bulshada iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee qadka internetku ay u isticmaalaan xukuumadda waddankaasi iran waa markii ugu horreysaa laleeyahay dhacdo sidan oo kale ah lagu qaado aaladaha baraha bulshada ee waxyaabaha lagu kala iibsado si gaara ah, dhanka waxyaabaha onlineka looga kala gato haddii ay noqoto shidaalka iyo waxyaabaha kale ee ganacsiyada sida tooska ah looga kala gato aaladaha onlineka ah waana markii ugu horreysa tan iyo oo lagu qaado markaa xukuumadda iran waxyaaba ay leedahay oo dhanka baraha bulshada ama haddii ay noqotaba waxyaabaha online-ka lagu iibiyo in dhanka iyo internet-ka weerar looga qaado sida ay qortay e, warbaahinta wadankaasi iiraan e, dhinaca kalena waxaa sii xoogeysanayaa xasuuqa lagu hayo dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta duqeymo aada u xoogan ayay ciidamada yuhuuddu ka sameeyeen e, qeybo badan oo kamid ah marinka khaza gaar ahaan waqooyiga iyo koonfurta hay-adaha xuquul insaanka Eh, human rights watch iyo hay-adaha kale ee caalamiga ah ee injo ka shaqeeya arrimaha kale ee bani waxay sheegeen in waxaa ka socda khaza ay yihiin wax aad markaa looga naxo xasuuq ba-ana lagu hayo dadka rayidkaasi ku talagalna israel ay markaa u bartilmaameysanayso dadka rayidka ee falastiiniyiinta haddii ay noqoto duqeyn weerar toosa iyo toogashaba waxaana hay-aduhu ay sheegeen xitaa inay ka shaqeyn la-yihiin inay gurmad bani gaarsiiyaan dadka rayidka ee falastiiniyiinta sababtuna ay tahay in xataa aysan israel ogolayn in la gaarsiiyo dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta gurmad degdeg ah war-saxaafeed ay si wada jira usoo saareen eh, marka la eego hay-adaha qaramada midoobay ee eh, ka shaqeeya arrimaha bani iyo sidoo kale hay-adda xuquuq insaanka ee qaramada midoobay human rights watch waxay sheegeen in waxa ka socda khaza ay ku tilmaamayaan eh, waxa markaa aysan garanayn waxay ku sifeeyaan marka la eego dhanka bani maadaama israel ay wado ee xasuuq ee dhan weliba ah marka laga soo tago dilalkana ay markaa dheeraad u yihiin in xitaa israel aysan ogoleen in dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta ah gurmad la gaarsiiyo labadii bilood ee u dambeysay israel waxa ay markaa cunaqabateen kusoo rogtay khaza oo awalba go-dan ku jirtay dadka khaza waxaa laga jartay korontada biyaha cuntada iyo wax weliba oo muhiim ah taasi waxay muujinaysaa in waxaa ka socda khaza aysan marnaba uga qorneen dhanka iyo axadyada qaramada midoobay iyo xuquul insaanka mid meel kaga qoran ay tahay waana mid markaa jebinaysa xeerarka caalamiga ah ee xuquuqul insaanka ayuu warbaahinta u sheegay cumar shaakir oo isagu ah agaasimaha markaa waaxda hay-adda human rights watch ee qaramada midoobay u qaabilsan falastiin hogaamiyaasha caalamku waa in ay ka hadlaan waxa jira ee saxda ah dadka rayidka ah waxaa lagu hayaa xasuuq ba-an waxay dareemayaan dhibaato xoog leh iyo inaan mar waliba aysan heli karin garabkii ay u baahnaayeen iyo gurmadka ay u baahnaayeenba ayuu hadalkiisa raaciyey israel waxa ay wadaa duqeymo ay u adeegsanayso bambaanooyinka iyo sunta kiimikada ee waxgumaada waxaa maalin weliba boqolaal u dhimanaya dadka rayadka ah ee falastiiniyiinta ee khaza ku nool duniduna weli waa eeganayaan ayuu warbaahinta u sheegay eh, cumar shaakir oo isagu ah eh, agaasimaha hay-adda human rights watch u qaabilsan falastiin sidaasoo kale marka la eego xogaha khasaaraha ee ka dhashay duqeymaha ciidamada yuhuuddu ay ka geysanayaan haza muddo ka badan laba bilood waxaa laleeyahay israel waxay dileen duqeymo iyo toogashaba ku dileen dad ka badan sideed iyo kun toddoba boqol toddoba iyo ruux waxaa sidoo kale tirada dadka dhaawacmay ee falastiiniyiinta lagu qiyaasay konton kun sideed boqol ruux waa khasaare aada u badan oo lixaad leh marka la eego dhibaatada ay wajahayaan dadka rayidka ee falastiiniyiinta oo kale warbixinada hay-adaha qaramada midoobay waxa muujinayaan iyo wasaaradda caafimaadka ee falastiin ba ay soo saareen inay jiraan kumanaan kun oo ruux oo kale oo xitaa lagu aasay markaa nolosha sidaasoo kalena qaarkoodba ay markaa ku jiraan dhismayaal burburay oo aan laga soo saarin xitaa dhagaxyada ama daaraha ku dumay ee dabaqyada dadku ay ku noolayeen waxaa jiraa laleeyahay khaza dhismayaal badan oo dad rayid ay deganaayeen oo apartmentska loo yaqaano oo duqeymaha ay burburiyeen lana aaminsan yahay inay ku hoos jiraan dad rayad oo xataa aan la awoodin eh, markaa in laga soo saaro dhagxaanta dad badan oo meydan ay ku jiraan oo kumanaan kun ruux gaaraya waxaa jirtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo dhammaan jimciyadda qurumaha ka dhexeysaba inay meel mariyeen dhowaan qaraar xabad joojina welise uma muuqdo mid dhaqangal ah maadaama ciidamada yuhuuddu ay halkoodii kasii wadaan ee eh, duqeymaha ay geysanayaan sidoo kalena benyamin netanyahu wasaaraha maamulka yuhuuddu uu ku celcelinayo marnabo israel inaysan joojinaynin dagaalka ay ka wado iyo duqeymaha ay ka wado khaza wuxuu sheegay xalka keliya ay kusoo furan karaan maxaabiista laga haysto in ay tahay awood ciidan iyadoo xitaa aan la ogeyn sida taa ay ku suurageli karto sidoo kale waxaa loo soo jeediyey maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee international criminal court i c c in markaa la tuso muuqaalada lasoo duubay ee laga duubay khaza oo ay muujinaya argagaxa iyo naxdinta marka la eego caruurta la xasuuqaya haweenka ee dhallinyarada iyo dadka waayeelka xitaa oo israel aysan kala soo sooceenin waxaana la leeyahay waxay muuqaalada caddeyn u noqon karaan in baaritaano dhaba la sameeyo sidoo kalena lagu qaado dembiye dagaal xubnaha saraakiisha milatariga yahuuda ee gulufkan milatari hogaaminaya laba dhibic saddex milyan oo ruux ayaa khaza lagu tilmaamaa lagu qiyaasaa tirada dadka ku nool waxaana ay wajahayaan xaalad aada u adag labadii bilood ee u dambeysay horey awalba waxaay ugu jireen go-doon muddo lix iyo toban sano ka badan waxaana haatan loogu sii daray dagaal joogto ah iyo duqeymo ay ciidamada yuhuudda wadaan iyo sidoo kale xitaa ayna ka jarteen eh, gurmadkii bini-aadanimo ee gaari lahaa eh, gudaha khaza dadkuna waxa ay wajahayaan eh, marka la eego xaalad aada u adag waxaa laleeyahay daqiiqad weliba ama tobankii daqiiqaba dad rayada oo falastiiniyiin ayaa ku dhimanaya duqeymaha ay geysanayaan ciidamada yuhuudda ayna ka geysanayaan e, marka la eego ghaza iyo weerarada ay ka wadaan daanta galbeed oo xitaa ay xaafadaha dadka rayidka ah ku weerarayaan e, markan haddii aynu eegnana waxaa laleeyahay waa tobankii e, markaa suuqa kaliibsiga ciyaartooyda tobankii saxiix ee ugu waaweynaa kubadda cagta ee dhacay sanadkan xilli uu sanadkan gabagaba yahay horyaalka english premier league waxauu ka mid yahay horyaalada ugu xiisaha badan caalamka sidoo kalena aadka looga tixgeliyo marka la eego dhaqaalaha xidigaha caalamka lagu soo iibsado ee qaarkood xidigo badan oo waxaa jira ka tegay qaaradda yurub qaarkood markaa aaday dalal kale oo ay ka mid yihiin bariga dhexe iyo sidoo kale waqooyiga amerika horyaalka sacuudiga arabiya waxaa laleeyahay waxay soo galeen markaa tartanka loogu jiro xidigaha magaca kule kubadda cagta sidoo kalena waxay sameeyeen saxiixii ugu weynaa marka la eego suuqa kala iibsiga ciyaartooyga waana in markaa uu dhaqaaqay bariga dhexana ay keeneen christiano ronaldo oo ah mid ka mid a ah xidigaha aadka magaca uu leh kubadda cagta sidaasoo kale waxa ay doonayeen inay helaan eh, leonel misi isna ah kabtanka xulka qaranka argentin balse si la yaab leh ayuuna isna ugu dhaqaaqay america kadib markii uu ka tagay kooxda paris germany uuna ku biiray kooxda inter miami saxiixyada hadii aan egno tobanka ah ee la sameeyey eena la aaminsan yahay inay yihiin eh, barteen menis football transfer ee sanadka waxaa ugu horreeyay christiano ronaldo waxa uu markaa ka tagay kooxda kubadda cagta ee manchester united ee ka dhisan horyaalka english premier league waxaana ku biiray kooxda kubadda cagta ee al nasri ee ka dhisan horyaalka sacuudi arabia xidigan waxaa xumaaday calaaqaadkii kala dhexeeyay toobraha united eric tanhag waxauna isaga tagay gebi ahaanba woltravod waxaa la rajeynayay kooxaha kale oo ka dhisan qaaradii runtay kale balse ma suuro gelin oo koobkii adduunka markii uu soo idlaaday waxa uu ku biiray kooxda kubadda cagta ee al nasri waxauna noqday mid ka mid a ah, eh, saxiixyadii ugu waaweynaa ee ka dhacay eh, horyaalada kala duwan ee qaarada yurub sidoo kalena sacuudiga uu ugu biiray xidiga christian ronaldo usoo ciyaaray kooxaha sporting lisbon manchester united real madrid juventus sidoo kalena dib ugu soo noqday mar horyaalka english premier league united haddana ka tegay leonel misi ayaa kamid a ah seexyada ugu waaweyn ee ka dhacay kubadda cagta b g ayuu ka tegay inter miami ayuu ku biiray lama filayn waxaa laislahaa leonel misi qaaradda yurub ayuu kusii sugnaan karaa mana ka tegi karo balse ma aysan dhicin sidaasoo kale waxaa kamid a ah seexyadii ka dhacay horyaalka english premier league ama caalamkaba ee dhanka kubadda cagta moises casedo oo brighton kaga biiray kooxda kubada cagta ee chelsea xidigan waxau noqday xidig khadka dhexe ugu qaalisanaa caalamka dhaqaalaha intaa leeg lagu bixiyo waxaa lagu bixiyey boqol milyan oo pound udhiganta boqollabaataniyoidhibicsideed milyan oo dolarka mareykanka oo xitaa lacaga dheeraada ah ay la socdeen declan rice ayaa kamid ah oo ku biiray kooxda kubadda cagta ee arsenal westhamna ka tagay isaguna dhaqaalo badan ayay kooxda ku iibsatay harricane oo gebi ahaanba faaruujiyey horyaalka ingiriiska gaareyna jarmalka byrimnigen ku biira ayaa kamid a ah. waxaa kaloo ku jira sedio mane oo isna ee ka tegay barmna ku biiray al nasri waxaa kaloo kamid a ah xidigaha jordi billingham oo ka tagay dortmond real madridna ku biiray neymar ayaa ku jira sixiyadii ugu waaweynaa ee sanadkan dhacay ee isna ka tegay kooxda kubadda cagta ee paris saint german alhilaalna ku biiray crem benzema oo real madrid taariikh ka sameeyey ayaa isna kamid a ah barono de orn haysta abarmarad xidig ugu fiican kooxda real ayuu ka tegay artixad iyuuna ku biiray rasmod hogland ayaana ugu dambeeya oo liiska tobanaad ku jira united ayuu kusoo biiray atlanta oo zeere ka dhisan ayuuna markaa kasoo tagay dhinaca kale haddii aan eegnana waxaa la sameeyay isku-aadka koobka horyaalada qaaradda yurube champions leaga wareegiisa lix iyo tobanka lix kooxood sidaan isugu aadeen kooxda kubada cagta ee fc porto waxa ay ku aaday kooxda kubada cagta ee arsenal oo ay la ciyaari doonto wareega lix iyo kooxda kubada cagta ee napoli waxa ay la ciyaari doontaa wareega lix iyo kulanka ugu horeeya kooxda kubada cagta ee barcelona paris int germany waxay is arki doonaan real sociedad sidaas oo kale inter milan iyo waxaa isku aaday kooxda kubadda cagta ee atletico madrid b s v hindoven iyona dortmond ayay ku beegantay lazia iyo byr munig way arki doonaan oo ay isku aadeen wareegga lix iyo tobanka kooxda kubadda cagta ee copenhagen iyana waxa ay la ciyaari doontaa manchester city sidaasoo kale kooxda arbe lebzig iyana waxaay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee real madrid wareega lix iyo tobanka waana markaa waxaa jira isbeddel ku imaan doonaa Eh, sida loo ciyaaro koobka horyaalada qaara durba champions leaga xagaaga soo aadan maadaama wax badan laga bedeli doono lana rajeynayo tirada kooxaha ka qaybgalaya in la badiyo gurubyada sida loo qaybinaya isbedel badan uu ku imaan doono xilli ciyaareedka ee soo aadan markaa la filayo wax badan in laga bedelo koobka horyaalada qaara durbe champions leaga oo in muddo aaba kusoo socday hal qaab balse la filayo markan in wax badan laga bedelo weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan ka yaranna waad nagala socotaan dhegeystayaal warawarawara ma dhegaysta radio kulmiye haa waan dhegaystaa amba waan dhegaystaa ani nafsadkee waan dhegaystaa qof kasta wuu dhegaystaa

waxaad jeclaatay oo beerjile cali jinnihinkama cali ruuxaad jeclaatay oo beerjile cali jinnihinkama cali hadday laabto gaajeedo laabtiisu hadday laabto gaajeedo laabtiisu adna jabku malaabne taad kajaamathadduu jacaylku laacag yahay jawhariya lool yahay adjawaaha masiin leed dumartaad hadduu jacaylkulacag yahay jawhariya luul yahay jawaha nasiinleed adoon jawaab xunaan odhan jawaab xumi adoon odhan adoon jawaab xunaan odhan jawaab xumi adoon odhan jidka hadday ku orodo jirku oh, oh, oh. siduu ku noqon la adoon jawaab xunaan odhan jawaab xumi adon odhan adoon jawaab xunaan odhan jawaab xumi adoon odhan jidka hadday ku orodo jirku siduu ku noqon lahaa ruuxaad jalaatay oberjile ale jinayka macaliye ruxaad jalaatay oberjile ale jinayka macaliye hadday laabtu kaajeedo laabtiisa hadday laabtu jeedo laabtiisu adna jabku malaabne doonto anoo nabaadu jiibsaday jaldhismaysku waalo ma doonto oo u jiifsaday jalbisma isku waalow jeeg dhexdiis ma seexday lugninkiis jabiya isaga koley u jiise lugninkiis jebiya isaga koley u jiise jisataanka filaye jeesjees may dayday lugninkiis jebiya isaga koley u jiise rugninkiis jebiya isaga koley u jiise jiisataan ka filaaye jeesjees maydayday waxaad jelaatay oo beerjile cale jinnikamacale waxaad jeclaatay oo beer jileele jinniinkaama cale hadday laabto gaajeedo laabtayso hadday laabto janan ayaad maqlayseen waxaa ku luuqeynaya fanaanka cabdi xasan aadan dige ereydastan waxaa iska leh waan sahal macalin ciise muusiga baan siciid xaro ayaale taarikhda laqabtaystan kii dhextaalka barnaamijka kulanka ka een ayay ahayd heese kale iyo warbixino kale ayaa inoo soo socda balse markaan waxaad kuso dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay ifraax axmed xuseen ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa maalin isniina taariikhdan waxay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha labayo tobanaad sanadkuna waa laba kun saddex iyo labaatan waa maalinta saddex boqol konton iyo labaad waxaana sanadkan ka harsan haddii allaydmo saddex iyo toban cisho dhacdooyinka ugu waaweyn ee maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun iyo lixdii waxaa dhammaaday toddoba maalmood oo maxkamadaha islaamka ay u qabteen ciidamada itoobiya inay dalka uga baxaan iyadoo xilligaasi uu hanjabaad warbaahinta u mariyey itoobiya madaxii ammaanka ee maxkamadaha islaamka sheekh yuusuf maxamed siyaad indhacade maanta oo kale sanadii labadii kun iyo toddobadii ra wasaarihii soomaaliya ee xilligaasi nuur xasan xuseen nuur cadde ayaa sheegay inuu dib ugu noqonayo soo dhisidda xukuumadda kadib markii xukuumaddii uu soo dhisay ay diideen beesha caalamka maanta oo kale sanadii labadii kun iyo sideedii baarlamankii soomaaliya ee xilligaasi ayaa ansixiyey heshiis jabuuti ay ku wada gaareen xukuumaddii soomaaliya iyo isbahaysigii dib u xaraynta iyada oo boqol konton iyo saddex xubnood ay u codeeyeen inuu meel maro heshiiskaasi maanta oo kale sanadii labadii kun iyo kowdii laacibka kooxda kubadda cagta ee liverpool mejel owen ayaa ku guulaystay abaalmarinta xidiga ugu fiican caalamka maanta oo kale sanadii labadii kun kooiyo tobankii cutubyadii ugu dambeeyey ciidamada maraykanka ee ku sugnaa dalka ciraaq ayaa ka baxay dalkaasi iyadoo maraykanku uu ku dhawaaqay inuu soo afjaray howlgalkii ciraaq maanta oo kale sanadii labadii kun sili ramafosa oo noqday hogaamiyaha xisbiga a n c ee koonfur afrika ayaa loo doortay madaxweynaha dalka koonfur afrika maanta oo kale sanadii labadii kun sagaaliyo tobankii golaha wakiilada maraykanka ayaa u codeeyey mooshin xilka qaadis ah oo laga keenay madaxweynihii dalka maraykanka donald trump ugu dambayntiina maanta oo kale sanadii labadii kun xulka qaranka argentiin ayaa ku guulaystay koobka adduunka ee lagu martigeliyay dalka qatar kadib markii ciyaarta fiinalka rigoorayaal afar iyo laba ah argentiin ay ku garaacday xulka qaranka faransiiska guud ahaana waa iga xubintii maanta oo kale markaana dib idinkuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qaybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsan tahay ifraax axmed xuseen oo la socodsiinaysay xubintii maanta kale maxaa dunida ka dhacay oo qeyb ka ahayd barnaamijka kulanka markaan dalka ciraaq haddaan eegnana ciraaq dadkooda waxay u direeri doonaan doorashada gobolada oo ay markaa dooran doonaan marka la eego xubnaha ku matali doona golayaasha baarlamaanka markii ugu horeysay muddo toban sano ah waxaa markaa la filayaa inay ka qayb galaan doorashada malaayiin ka mid a dadka reer ciraaq oo markaa sharcidu haysta inay bixiyaan codadkooda si eh, marka ay usoo doortaan xubnaha wakiilada ku matali doona golayaasha baarlamaanka waxaa la filayaa eh, markaa in la dhigo sanadiiqda codbixinta amaba ay yaalaan gobollo badan oo kamid ah wadanka ciraaq oo dadku uga qaybgeli doonaan codbixinta doorashada waxaa la filayaa markaasi toosa ah inay u guda codbixinta iyaga oo markaa dooran doona xubnaha kuma tiri doona golayaasha baarlamaanka ee la filayo inay markaa tijaabo noqoto saameynta ay ku yeelan karaan golayaasha baarlamanka xubnaha iiraaniyiinta kooxaha u ololeya oo la aaminsan yahay in sanadii u dambeeyey ay aada kor ugu soo kacaysay saameyntooda dhanka siyaasadda waddankaasi ciraaq si guud laba boqol shan iyo siddeetan ka mid ah xubnaha ekuraasta ayaa loo dooran doonaa ama loo doortay inay noqdaan golayaasha kala duwan ama xubnaha golaha wakiilada qorshahoodu waxa uu yahay markii la doorto inay markaa magacaabaan gabaratooriyaasha gobolada ay markaa ka shaqeeyaan arrimaha ku aadan caafimaadka oo ay markaa diyaaran doonaan qorshaha caafimaad ay ku shaqeyn doonaan xubnaha gobolada arrimaha socdaalka waxbarashada dhaqaalaheeda ama bajedkeeda oo ay markaa iyana qoondeyn doonaan sidaas oo kale waxa ay qeexi doonaan matalaada gobolka kurdistaan loo yaqaano oo xubnaha kurdiyiintu ay ku badan yihiin oo ay ka mid yihiin eh, ilaa saddex gobol waxaa sidoo kale ay markaa go-aan ka gaari doonaan arrimaha ku aadan doorashada goboladaasi ee eh, sanadka soo aadan waxaana leeyahay inta badan waxaa doorashooyinka ku loolama xubnaha taabacsan suniyiinta iyo shiicada oo inta badan ku loolama siyaasadda waddanka ciraaq waxaana laleeyahay doorashadan waxa ay testi ama tijaabo noqon doontaa marka la eego sida ay saameyn ugu yeelan karaan golayaasha kala duwan ee baarlamaanka xubnaha siyaasiyiinta ee marka mucaaridka iyo sidoo kale xubnaha kale ee marka u tartamaya ah, kuraasta kala duwan ee baarlamaanka wadankaasi ciraaq inka badan lix kun oo ruux oo murashaxiin ayaa isku diiwaan geliyey inay u tartamaan loolanka doorashooyinka eh, xubnaha golaha wakiilada ee wadanka ciraaq waxayna doonayaan markaa in ay u tartamaan eh, kuraasta xubnaha golaha wakiilada waana tiro aad u badan marka la eego murashaxiinta iyo kuraasta ay ku loolamayaan dhinaca kalena wadanka australia hadaynu egnana boqolaal ruux ayaa laga saaray deegaanadii ay ku sugnaayeen ee eh, dhaca waqooyi bari wadanka australia kadib markii daad xoog leh ay saameyn ku yeesheen qeybo badan oo ka mid ah waddankaasi australia gaar ahaan waqooyi beri wadankaasi australia waxaa laleeyahay wadooyinka qaar ayaa go-ay oo biyuhu ay jireen daadadka ah waxayna saameyn ku yeesheen xaafadaha qaar oo ay buux dhaafiyeen inka badan saddex boqol oo ruux ayaa laga soo badbaadiyey jasiiradda queensline loo yaqaano iyadoo ay ka qayb qaadanayaan gurmadka iyo badbaadada dadka loo sameynayo xubno kamid ah ciidamada milatariga iyo sidoo kale diyaaradaha milatariga helicopterska ay isticmaalayaan milatariga wadanka australia kuwaas oo soo daabulaya dadka la aaminsan yahay inay saameyn karaan daadadka markaa ku rogmaday qeybo badan oo kamid ah waqooyi bari wadankaasi australia siday sheegeen saraakiisha wadanka australia goobaha ay aadka u saameeyeen waxaa laleeyahay waxaa kamid a ah deegaano badan oo loo dalxiis tago oo ku yaala wadankaasi australia ilaa boqol iyo lixdan kun oo ruux ayaa laleeyahay ay saameyn ku yeesheen daadadkan oo ay qaarkoodba ka jareen kaabayaashii dhaqaalaha oo ay jareen wadooyinkii iyo sidoo kale marinadii ay usoo mari jireen waxyaabaha nolosha asaasigu ah waxaa laleeyahay dad lagu qiyaasay ilaa boqol iyo lixdan kun oo ruux ayaan heli karin markaasi biyo nadiif ah oo ay cabaan maadaama ay saameyn ku yeelatay xaaladaha nololeed ee ka jira halkaa sidoo kalena roobab xoog leh oo da-ay iyo duufaano qaarkood meelaha qaar dabeere laga soo wariyeen ay dadka saameyn ku yeesheen waxaa la aaminsan yahay sidoo kale inuu go-ay duulimaadyadii tegi jiray kana bixi jiray garoonka carnes airport loo yaqaano ee wadanka australia waxaana saameyn ayaa leeyahay markaasi daadadka kusoo rogmaday oo saameyn xoog leh ku yeeshay dadka rayidka ah ee australiyaanka oo la filayo markaa in gurmad loo sameeya haatan qaarkoodna laga soo badbaadiyaba deegaanada ay saameeyeen markaasi daadadka ku rogmaday markaana dhegeystayaal waxad ku dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay warkalemaale waxaan maqli jiray eedduu eedaan anigu galay ma ahayne amarka ilaahay baan la oolin inaan ku arko waan doonayaae war bashiir reerow madaxweyne deni baa hadda in lala kulmo codsaday war bashiirow waxaa kaloo la amuraha ilaahay ha eersan waxba ha ku afgobaadsan inaan ku arko dooni maaye cabdulaahi qarshe samayhaye soomaalidu afqalaad kuma hadli jirine malahawow noo saadiya hadda soomaalidu boqol afay ku warantaa heeskaanuna waxa u ahay soomaali carabi ingiriis iyo sawaaxili abduloonin weliba dheegi jiray afqalaad aqoontu miya maya maya war adinkuna waxaad dhammaantii ka tagteen ilow sahaw ilow sahaw waar waxaa ka tagteen ilow ilow forget about it war kalamaanaysa waa xiliga iyo ingiliishkaa isku daraysaanan ku xasuustae madaxtooyada soomaaliya waa bilaa amisom sawaaxilina looga hadli maayo maanta oo hadda madaxweynihii soomaaliya oo ciidankiisii aaminay miyaa dhax fadhiya war hadda baw dhaqaalihii ku bixi jiray ciidanka ma la siinhayaa hore miyaanaan idin dhihin garo walaalka garab ka dhigo garo walaalka gacal ka dhigo war madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi guutada sabansaban ee xoogga dalka soomaaliyeed inay la wareegaan amniga madaxtooyada iyo baarlamaanka waxay muujinaysaa inay dib u soo laabatay xududii xooga dalka umar ra-isul xamse ba soo idinma odhan tartiibba haddee loo solnolaanhayaa waar walla weynay war nagama haysaane joogaha maqanbaanahi maqaanaha jooganahi warwaaqlow weliba waa nala taagay oo nala taagay ya ka jarte war maqli jiray darandoriya darandoriya naasnaasi dabaadee waar annaga walla weynay waxayba naga joogtaa oolayey dhabbadaan hayaa dhankeebay u socotaa warbow buntland war kama haysaaniine guddiga amniga doorashadu waxay yidhaahdeen buntland wax hubahanka ciidanka amniga ahayn lama soo geli karo garow wanaag laguma arki karo markaa goortaa ma falagelin baa jidhadee war bashiirdheeroo baarlamaankii weli dili miyuu u qafulan yahay mow madaxweynaha soo socdaa furahaya war bashiirdheer ugu dhaadaan buntland warka hayne wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya abshir cumar huruuse waa iska casilay buu yidhi xilkaa mow hadda ma ku yaraaday mise falagelin baa jidha cabdilab wuxuu yidhi dadka xilalka haayaa dhaliiluma dulqaataane kalamaanna waa jecel yihiin inay wax sheegaane iyagaa kuraastii hayoon sheer ku leenahay hadday shacab sideennaa yihiin cidima maagteene musuq maasuq weeyaan inay nagu hor qaataane maxaa aniga iga galay haddii laiscasili doono warwarkaana ku soo boodinee ninkii iscasila kursi baa laga helayaa wasiir huruusa waxaa layidhi madaxweynaha puntland buu tartami doonaa bow huruusa federaalka kolleyba watee taas soo faragelin ma ahan war bashiiroo federaalku ha wato ama isagu has wadee ninku soo buntland kama soo jeedo oo xaquma laha u tartamo warbow ama idinla tahay hadda tareenkii tartiib tartiib in looga degahayo warbashiirow markii qalalaasa iyo qas yari uu dhaca buntland wakaa qafladaynaya xaggee qufulka u sitaa danigu waa qayrqabe war xaggee laga tartamaya somalilan weli muuse u hantaraaban tahay warbow siyaasadda buntland waa ku waradhaaninoo garan maysaaniine kudayow buntland kudayo siday dowladeedu tahay war bashiirow waa ku waradhna sidaad sheegtaybe aaranjaan iyo deni maxay ku kala duwan yihiin aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi how ninkii geef suubiya gamba guushaana waa soo gulfa ninki gefsuubiya gamba guushaana waa soo gulfa war kalamaanay war ma haysaane afhayeenkii hore ciidanka xoogga dalka cabdiqani ashkar cali oo ka mid saraakiisha xoogga ee uu hogaaminayo taliyaha ciidanka lugta dayax wuxuu yidhi khawaarijda shabaab lama dhihi karee waa al-shaydaan magacoodu buudkaanna kula tumannay oo gobolka mudugtii ka raacday waa la yaabayuu yidhi marka wuxuu kaloo yidhi hadday biris moodayeen khawaarijtu khafiifahoo kaley noqdeen war taliyaha ciidanka asluubta jarnaashab wuxuu yidhi mar haddii cunuqabatayntii hubka la qaade shabaabna jabeex ah maxaabiistan waa soo badanaysaa waar wixii mudug joogay oo dhan miyaa la soo xihay war caad waa la qabtay xamaarana waa ka sii horraysay warba wa caadiya tamuud waa dhul carbeede hadda ma naga hubtaanin waar gooja haddaba waa somalilan war shabaab hadday gobolkii mudug ka hawleeleen maxaa galgaduud ka yaalla war hadday shabeellada dhaxa ka baxeen xamarna laga waaye maxaa shabeellada hoose ka yaalla war hiiraan nimanku kuma soo dhowaane maxaa bakool ka yaalla war baydhowmad wiini lafta gareena arifiirmida ee kafilin yaalana gedimay ku yaalan war haddii jubbada hoose uu yidhi axmed madoobe shaab islama joogayno jubbada dhexe maxaa ka yaala aryaadhaha jubbada dhexe naftirkeera haddii laga bixiyo soomaaliya maxaa ka yaala ubow qolyaha shabaabka daacishka buulaha goris ku jidha dowlad waxba kama qaban kardhammiyaa war bashir madaxweyne deni muduxileedkiisi waa gebagabe madaxweynaha soo socda weydii arrintaas ama la sug war wallaweynay somalilan haddii la ixtiraafo shabaabkan iyo waxaanaa sheegaysaan dib looma arkin waaqlow jinilankiseen iyo abiyemiya war war mahaysaan madaxweyne xasan sheekh oo wuxuu yidhi argagixiso weeyo shabaab uun kuwaa nacay addimadu intay sidii karaan orod ma daayaane anshaxaa ka liitoo jidkay dhab uga iisheene akhlaaqdii haddaysnaan ku dhegin edabta loo yeersho iyagoon kamin rag waa kala adkaadaaye eray eray haddaysnaan u fulin amarradaan siinno usha iyo waxaa noo dul suran ururka qaartiiye inin firirta saan uga dhignaa la arki doona war dowladda soomaaliya waxay sheegtay amiirkii shabaab abaabulka dagaalada u qaabilsanaa jubbada dhexe in cirka loogu soo dhacay hubka cadowga guba waa kuwa gurto gooriyo ayaan gucla roolaye gubanimadayada geyskahay waxay ku galan waa inaad guddaa aryadhaha kale maanay war ma haysiina howlo badanaa isku dhinac socdee qof kastoo soomaaliya waa inuu national aid samaystaahaa la yidhi waana in lees caddeeya maanta wixii ka dambeeya leesku kor huursanaa maaye qof kastoo soomaaliyahuna uu haysto shahaadada dhalashada haddala itakabaandha haddii laydin yidhaaba waa ogoshihiine isirkaar haddii lagu weydiiyo national aid yaa lagaa rabaa gaantarka isarkaar ma la siinaya qofkay dhalashadiisu dhalashadiisu soomaali dhaba runa oy dhiigle tahayo eydhikaarla imaad warabanguura wuxuu yidhi gurigiinbayay gabayga waa soo galwinayaa miyuu yidhi waar geedkan ku buuqdaan godin baan ku jarayaa miyuu yidhi war waa shahaadada dhalashaduu ka hadlaya wuxuu yidhi soomaali dhaba oo dhulka nala wadaago dhaxal kula haddaad tahay ha ka dhaga soo qaada dhalashada war waa runtiisa hore loo yidhi qof aan istirshaag lahayn miyaa la ogaan karaa aan istishaag lahayn sidaad ku aqoonsataa eh. adduunka horumaryo afafka waa la wada bartee eh. dad iyo hawl istishaaga qaata qofkaan istishaag lahayn eh. ogaado waa ruux ambaday amnigana khatar buu ku yahay war wax badan baa gobolka midug dagaal lagu xantaye colaad inta iska dhaafeen xitaa maanta ciyaalkii dadka dhagax tuuri jiray soo qaqabteenoo yidhaahdeen lama ogola xitaa toorrey gaalkacyo laguma xihan karaa la yidhi dukaankii faxaa iska celi miyaa la xihay war dugsi waxbarashaa loo bedelaa la yidhi dukaankii warba wasootaan maqli jiray hadda mudug xiniyahagaa lagu joogaa war mudug warankii yaanbay u bedelataa laydin yidhi bow hadda reer mudugu webi miyay yeesheen mise waa raajicinahayaan war dekadda garacadna waa dhisan tahay tii hobyoodna waa la raajicinaya boowe bashiirow reer mudug koonfur galbeed morma ku haayana garashka xaflada sanad guurida lafta gareenka baxadoona dad badanoo koonfur galbeed roogo waana daadgaadi aan baahan marka horna waliba langaray dalkiin ii dadshay diinteen furgaane eh. iyo duunyada nool dowliin bahanaaye eh. waldaneeyaw dowliin bahanaaye eh. waldaneeyaw dowliin xubintii kaalana ad maqlayseen gudahaan anaintaa dhegeystayaal barnaamijkii kulanka ood kala socoteen k n n gabagabada barnamijka waxaan kaga tegayaa heesta daalay ku luuqeyso fanaanada hibanuura intaan barnaamijka lamin ku kulmi doono nabadgelyo

siday tahay wax garaysadu midungaad ku kubiye